alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaam bالsunة warafaca biha can اlqulubi اlakinة wالصlaaةu wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalhm اllah amanaة lلnasi wmina ama bعd fahada huwa اdars الثaliث min alkitaab الkhamis min duruusi اdawraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayidi اlanaam baabun asiwaak wuxuu baab u yahay cadayga kelmadda siwaak ficilkana waa loo isticmaalaa cadayashada ah aaladdana waa loo isticmaalaa oo ah cadaygii la isticmaalay maqsuudkuna hadda waa in la cadaydo wey aaladana la isticmaalo ayaa looga jeeda can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lowlaa an ashuqa haddaanan dhibayn calaa ummatii ummadayda waa ummat lijaaba la amartuhum waxaan amri lahaa amar waajibida bisiwaaki cadayasho cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda inay cadaydaan waxaa halkan loo baabaysanayaa baabu siwaak waayo kitaabu طahaara baynu ku suganna in la cadaydaana nadaafaday ka midta afkii in la nadiifiyo welibaana marka salaada la tukanayo ayuu xadiidkani si gaara ah usii tilmaamay waa xadiidkan ka faa'iidaysanaynaa guud ahaan in la cadaydaa inay mashruuc tahay oo laynoo jideeyey sidaasaa a'immaduna kutubta kala duwan ee xadiidka ay baabaysanaya iyo aadaabta iyo fiqiga iyo intaba waxaa si gaara ah xadiidkan looga qaadanayaa cinda kulli salaa salaadaasi ama ha noqoto sunne ama faral ha noqoto marka salaad la ysu taagayo ama wakhtigeedu soo galo ama ay soo dhowaato ee la doonayo in la tukado in lagu dadaalo cadayga lagu dadaalo ma shardi baa inuu afku bedelan yahay maya shardi ma mar haddii ilaahay la hor istaagayo oo amar lagugu siiyey inaad weyse qaadato oo tahaaro qaadato sida ugu dhammayska tiran ilaahay inaad ku hor istaagto oo xitaa afkaaga nadiifiso ayaa lagaa doonaya markaa la kala qaadi maayo afkaagu ha badellaado oo qof aan muddo cadayan noqo doonaya inuu tukado ama nadiif ha noqdo waa sunnatun muطlaqan cinda alqiyaami lisalaa iyadoo sunno ahayd baa haddana tataakad muakad bay sii noqonaysa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya la amartuhum bisiwaaki cinda kulli sala haddii salaadaasi ay tahay salaad casar oo aada sooman tahay xadiidku muxuu sheegay halla cadaydo marka masaladii ahayd bacda zawaali lisaa'im qofku markuu sooman yahay duhurna la gaadho iyo wixii ka dambeeya ha joojiya waayo wuxuu tagsiinayaa lakhuluufu fami saa'im ayabu cinda allahi min riix lmisk urta ka soo baxaysa qofka sooman cadarka miskiga la yidhaahdo ilaahay agtiis waa kaga udgoon badan yahi adduuniya aakharaba marka kaasaa la tagsiinayaabal ee haddii duhurba la gaadho hala joojiyo salaaddii duhurba haddii la adi lakiin xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kaasi waa mafhuum walibana de waxaa la ysku hayaa khuluufku ma afkaa mise calooshuu ka soo baxay sawaabku wuxuu yahay inuu caloosha ka soo baxay marka si kastoo aad u cadayato urtaa xadiidku sheegaya waa soo baxaysaa gaajada keenaysa marka cadayguna ma tagsiinay cadayguna ma tagsiinay marka xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xitaa gelinkii dambe qofkii soomanaa cinda kulli salaa u taala hadduu tukanayo taxiyat lmasjid salaad casar duhur iyo wixii la mida sunnayaal duhur iyo casar udhaxeeya wax dhiba inaanay lahayn karaahiye inaanay lahayn cumuumkaasaa laga faa'idaysanaya xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda ugu naxariisanayey ee takaaliifta iyo waajibaadka uu ka baqayo inay cuslayso uu uga ilaalinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkan wuxuu tilmaamaya haddaanan ka baqayn ummadda dhib inay ku keentay iyo culays waxaan ku waajibin lahaa inay cadaydaan ahmiyadda uu leeya caday waan ku waajibin lahaa laakiin mar hadduu waajib noqdo qofkii ka taga waa ku dambaabaya ciqaabbu mutaysanay sidaasuu nabigu uga daayay calayhi salaau wasalaam waxaana la mida masaa'il badan oo noocaasoo kale ah salaaddii taraawiixda ka mida ah. xadiidkii zayd ibni haabite bukhaariiy muslim ku yimi nabigu calayhi salaau wasalaam taraawiixdii buu tukaday ramadaantii dabeedna koox baa ku xidhatay habeen labaadkii bay ka soo bateen habeen saddexaadkii bay ka soo bateen habeenkii afraad baa masjidku buuxsamay iyadoo nabiga la sugayay alayhi salaau wasalaam uu usoo bixi waaye nabigu ilaa ay albaabka ku shiideen oo shaan idin ilaaw dabeedna salaadii subax buu usoo baxay wuxuu ku yihi nabigu alayhi salaau wasalaam inahu lam yakfa calaya makaanukum inaad joogtaan aad isugaysaan igamay qarsoonay uu ogaa nabigu alayhi salaau wasalaam walaakinii khashiitu an tuktaba calaykum waxaana idinka baqa in laydinku waajibiyo in laydinku waajibiyo oo mar hadday joogteeyaan salaad cisho ka dambaysa waxyigii baa soo degayan le oo lixaad wey waxaa la mida ah duxadii caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay waxaa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam markay duxada ka hadlaysay sunnayaal buu ka tegaya isagoo ka baqaya dadka in lagu waajibay oo hadduu nabigu joogteeyo duxo in la yidhaahdo awalba subaxa iyo duhurku waa kala fogaayeen bartamahana u geliya duxada waajib ka dhiga u joojiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam xaalado gaaroo ah buu samaynayay waxaasoo dhani waa naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu kaloo xadiidka ka faa'idaysanaynaa mar haddii la yidhi cinda kulli salaa salaadiina faral iyo sunno ay tahay faralkiina raggu ay masaajidada ku tukanayaan iyo jamca sida badan in masjidka dhexdiisa lagu cadayan karo wax dhibana inaanay lahayn culimmada qaar baa le waa laga fiicay waayo waa isnadiifin qurun baa layska maydhaya layska nadiifinaya maaha masjidka in lala soo galo axaadiis kalena waa inoo iman doonta wax dhiba male isnadiifinna waa tahay sharaf iyo nadaafadna way tahay karaamana way tahay wax dhiba male axaadiistan mulaqeedana waa laga faa'idaysanaya mar haddii la yidhi salaada agteed kii salaada horteed masjidka soo galay markay salaada usoo gasho sunnahaasi waa u yaallaa la maayo masjidka kala baxa xadiidka waxay u daliishadaan usuuliyiintu amarka haddii la ilaaqo wax lays amro waajib inuu ka dhalanayo fi lmri lmulaqi alwujuub amarka la ilaaqay ee qariino ka maran haddii la helo qariino tilmaamaysa inuu mubaax yahay waa mubaax waa kuluu washrabu waa amar laakiin in wax la cuno wax la cabaa waa mubaax wey asal ahaan ama haddii la helo qariino tilmaamaysa amarkaasi inuu sunno yahay salluu qabla almaqrib waa amar wuxuu nabigu ka dabageeyey liman shaa laakiin waa ciddii doonta qarino haddii la helo waa masalo kale laakiin haddii la waayo asalku waa inuu waajib yahay xadiidkan baana ugu cad adilada loo daliishanay sababtu waa maxay wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda haddaanan dhib uga baqayn iyo culays waxaan amar ku siin lahaa salaad walba agteeda inay cadaydaan amarkaa waxaa lagu qaaday inuu yahay amar waajibnimo ka dhalanayso wa ilaa sunnanimadu waa baaqi wey oo axaadiid kalaa inafaraysa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnanimo u jideeyey in la cadaydo axaadiistaasi waa badan tahay marka amarka meesha la sheegayaa waa waajibnimo la amartuhum ay iijaaban waxaan amarku silaa nebiguna amarka waa ilaaq amarka hadduu ilaaqayna waxaa ka dhalan lahaa maxay waajibnimo waajibnimaa ka dhalanay marka halkaa waxaa laga qaatay amarku waana sida jamaahiirulusuuliyiin ay qabaan amarku inuu yahay waajib inuu ka dhalanayo wa can xudayfata bni lyamaan radia allahu tacaala canhu qaala kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa qaama markuu istaago min alleyli habeenkii hurdo ka soo kaco yashuusu mid mariya ayuu ahaa faahu afkiisa bisiwaaki caday yacnii cadaybuu isticmaalay sheikhu wuxuu hi yashuusu macnaahu yagsilu waa mayri yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shaasahu yashuusuhu wamaasahu yamuusuhu idaa asalahu laakiin hadda dee meesha maydhidima taalo caday baa la isticmaalaya marka waxaa ka fiican yashuusu bimacnaa yadluku aw yunaqi uu ku xoqayey cadaygii ilkaha ama uu ku nadiifinay maqsuudkuna waa ficilkii cadayashada looga jeeda yashuusu faahu bisiwaak uu cadayanayay wy saddexdaa marka la isu soo geeyey uu cadayanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam qaama min alleyl hurduu ka soo toos riwaayadka qaar waxaa ku yimi litahajud wuxuu usoo kacay salaadii tahajudka ayuu nabigu usoo kacay calayhi salaatu wasalaam marka intan haddaynu sideeda ku dayno idaa qaama min alleyl uu cadayanay maxaa halkaa laga qaadanaya marka hurdada laga soo tooso in calayga lagu dadaalo waa xaalad waxa weeye afku isbedelayo ur keenayo siduu fiidkii u seexday ilaa salaaddii subax iyo wakhti ku dhow afka uu isku hayay oo aamusnaa waxa weeye isbeddel baa imanaya marka haddii hurdo laga soo tooso in la cadayduu tilmaamaya lafdiga kale bukhaari ida qaama min alleyli litahajud isaguna wuxuu soo kordhinayaa sabab labaadu oo xadiidkii hore wuxuu tilmaamay salaad haddii la tukanayo sunno ama faral ha la cadaydo marka tahajud haddii loo kacayo salaad baa loo kacay waa in la cadayda masalada labaadna meesha way ku sugan hurdo haddii laga soo toosana xitaa salaad haddaan la tukanayn oo hurdo laga soo kaco iyadana sideedaa loo qaadanayaa marka waa laba xaalo oo in la cadaydaa ay sii xoogoobayso baahi loo qabo in la cadaydo waxaa saddexeeya marka loo cadayanayo hurdo in laga soo tooso oo xadiidku tilmaamay sababta loo cadayanaya xilligaa waynu fahmayna la fahmi maayo afkii baa badelan wey marka waxaa la mida alcumuum almacnawi waxa la yidhaahdo macno ahaan waxaa la haleeshiinayaa xaalad kasta oo afkaaga isbedel uu ku yimaado xataa adoo aan hurdo ka soo toosin iyadana waxaa ta'akudaya in waxa weeye cadaygii la isticmaalo marka halkaa waxaynu ku haynaa saddex xaaladood baynu ku haynaa wasiwaaku mustaxabun fii kuli xaalin ila bacda azawaali lisaa'imi wa fii alaaثati mawaadica ashaddu istixbaaban cinda tagayuri اlfami min asmin wagayrihi wa alqiyaami ila asalaa waatay sheegaan shaaficiyadu waa xaaladaha aynu tilmaamay alqiyaam min annawm waa nas wey xadiid kale aynu sheegay alqiyaam lisalaa xadiidkana kii horeba waa laga qaadanay tagayuru lfamna waxaa looga qiyaas qaatay xaaladda ah hurdo in laga soo kaco hurdo in laga soo kaco xaaladahaasoo dhan waa mutaakid in cadayga la isticmaalo oo la cadaydo xadiidka waxaynu kaloo ka faa'idaysanaynaa sharcigeennu halka uu gaadhsiiyey qofku inuu nadaafadda ku dadaalo waana inoo iman doontaa xagga dambana caawa in jidhkeenna meel kastoo ka mid oo nadaafad u baahan in sharcigeennu sunno uu u jideeyey iyo axkaam lagu nadiifinayo oo waxa weeye wanaaggiisa lagu ilaalinayo marka alislaamu diinu nadaafa xadiid ahaan wax jira maa annadaafatu min aliimaani addiinu annadaafat wey axaadiis baa la sheega wax jira maaha laakiin waxa weeye waa hadal saxa wey markaa hadal ahaan loo eego waa diin ilaalinaysa nadaafadda axwaasha kala duwan iyo meelaha kala duwanba an caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi dakhala waa soo galay cabduraxmaan bnu abi bakr aidiiq cala nabiyi sal allahu alayhi wasalam buu soo galay walxaal ana musnidatuhu xaal aan ahay mid ku tiirisay ilaa sadrii laabtayda oo nebiga aan ku soo tiiriyey laabtayda wa maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan maciisa waxa ah siwaakun caday baa ah cadaygaasoo radbun qoyan yastannu bihi uu ku cadayanayo faabaddahu waa raaciyey oo aad buu u eegay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam basarahu araggiis yacni waa jalleecay ishuu la raacay aad buu u eegay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa akhadtu waxaan qaatay asiwaaka cadaygii waxay ka qaaday walaalkeed cabdiraxmaan faqadimtuhu waan calaaliyey qadima yaqdamu waa marka ilkaha hore shayga lagu calaaliyo ilkaha hore shayga marka lagu calaaliyo faqadimtuhu waan calaaliyey faayabtuhu waan hagaajiyey khalad ha u fahmin ha odhan faayabtuhu waan cadariye la odhan maayo waayo cadarku wuxuu soo kordhinayaa dhibaato unbuu soo kordhinaya faayabtuhu laakiin waan u diyaariyey nabiga calayhi salaau wasalaam si ugu cadayo markaa shaqo badan bay qabatay kow cadayga dee caday mustacmalu ah marka intii walaalkeed isticmaalayey bay ka goysay in cusub baa timi intiina nabigay u diyaarisay oo ay u jilcisay uma rafacathu ama uma rafactuhu waxaan u kor yeelay ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nusqooyinka qaarna waxaa ku yimid uma dafactuhu waxaan u dhiibay ila nabiyi sal allahu alayh wasalam waana sida bukhaariga ku timi nabigaan u dhiibay fastana bihi waa ku cadayday istinaanku waa marka shayga la soofaynayo ee mindida iyo soofaha laysku xoqayo ayaa la yidhaahdaa marka si wanaagsan baa looga cadayda looga jeeda fastana bihi waa ku cadayday famaa ra'aytu maana arkin rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam istanna isagoo cadayday istinaanan cadayasho axsana minhu taa ka wanaagsan famaa cadaa nebigu kamuu gudbin an faraqa inuu ka dhammaaday rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla cadayashada rafaca kor buu u taagay xaaladaas yadahu qacantiisa aw isbacahu ama fartiisa yacni si uu u ducaysto oo xagga samada ayuu u taagay fartiisa ama qacantiisa uma qaala wuxuu uhi fi rafiiqi alaclaa saaxiibbadii sare sida riwaayadda kale caddaynayso allaahumma alxiqnii birafiiqi alaclaa ilaahayo waxaad iga dabageysaa asxaabtii xagga sare iga xigtay waayo jannadu xagga sare inaga xigtaa rafiiqyadii ka horreeyeyna xaggaasay arwaaxdoodu joogtaa waxasuna ulaa'ika rafiiqa baa lagu tilmaamay riwaayadka qaarna waaba la caddeeyey oo nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiin wالصidiiqiin wالshuhadاء wالصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa lala saaxiibana kuwaasaa ugu wanaagsan wuxuu ku celceliyay nabigu fi rafiiqi alaclaa alaaan saddex goob uma qadaa ay maat nabigu waa dhintay calayhi salaau wasalaam wa kaanat taquulu caaisha waxay ahayd mid tidhaahda maata wuxuu ku dhintay nabigu calayhi salaau wasalaam bayna xaaqinatii waxa weeye calooshayda xaggeeda hoose iyo wadaaqinatii dhuuntayda inta u dhaxaysa oo laabta ah waxay la mid tahay riwaayadii kale ahayd isla xadiidkan wa maata bayna saxari wa naxari wa naxri bayna saxari oo ah sambabadii iyo dee calooshiiyo wixii ku beegnaa iyo dhuuntayda inta u dhaxaysa iyadoo nabigu uu ku tiirsan yahay ayuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa looga jeedaa un intaa udhaxaysa caloosha iyo dhuunta inta udhaxaysa ayuu nabigu ku dhintay wa fii lafdin waxaa ku yimi fara'aytuhu nabigaan arkay yanduru ilayhi isagoo cadayga xaggiisa eegaya wa caraftu waxaan gartay annahu yuxibu siwaad inuu nabigu cadayga jecel yahay faqultu waxaan ku uhi aakhuduhu laka miyaan kuu soo qaadaa fa ashaara wuxuu ku tilmaamay bira'sihi madaxiisa annacam haa antu waa tafsiiriya ay nacam haa ii soo qaad haadaa kani lafdu lbukhaariyi wey walimusliminna naxwuhu baa u sugnaaday xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa masaa'il badan waxaa ka mida cadayga in la jideeyey wakhti walba oo xilligii cabduraxmaan uu soo galay u cadayanay nabiguna calayhi salaau wasalaam waa u qiray waana cadayday nabigu calayhi salaau wasalaam isla xilligaas inuu xilli walba mustaxbi yahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya nabigu calayhi salaau wasalaam siduu u jeclaa nadaafadda iyo udgoonka iyo isnadiifinta oo inuu ahaa nebi ku sifaysan nadaafad inuu ahaa bal axaadiistu waxay tilmaamaysaa xubiba ilaya min dunyaakum aiib wاnisa wa jucilat quratu cayni fi salaa adduunyadiinna labaan ugu jecla waa dumar iyo cadar udgood saxiixaankana waxaa ku yimi markii nabigu malabka cabbay ee dumarkii isu sheegeen ay yidhaahdeen heble muxuu ugu raagayaa ee la yidhi malab baa loo keeno malabkaasay siisaayo intuu cunayu wakti la qaataa ay yidhaah waktiga aynu soo dhammayno waatay isu tilmaameenay yidhaahdeen maxaa kaa uraya wuxuu ihi nabigu wax kale maahe cadarun baa ka soo cabay waxaa weeye xaaskaygii hebla waxay yidhaahdeen haddaa wuxuu daaqay geedka noocaasuu daaqay yacni wuu uraya caday malabku malab baan u jeeda malabku waxaa riwaayaadku tilmaamayaan wa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yakrahu an yuujada minhu riix wuxuu necbaa ur aan wanaagsanayn in laga helo nabigu waa necbaa calayhi salaatu wasalaam markaa nadaafadda siduu u danaynaya oo cadaygu ka mid yahay oo nabigu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka ku sugan maskax badnaanta caaisha iyo waxaa hadda loo yaqaano luqadda casriga tarbawiyiintu ay ka hadlaan addakaa lcaaifi qofku fariidnimo caaifo inuu yeesho waxay macnaheedu qofka baahidiisa iyo dantiisa iyo wuxuu kaa doonayo intaanu hadal inaad ogaato xaaladii nebiga iyo eegiddiisii bay la soo baxday kala soo baxday nabigu calayhi salaatu wasalaam cadaygaa inuu danaynayo waayo dadka qaar baa mar dambe soo toosaya ilaa loo badheedho oo farta waaweyn loogu sheego oo la yidhaahdo sidaasaa la doonaya aan soo dhaqaaqay maantaba haddii loo sarbeebay caaisha taasay ku sifaysnayd markiiba way fahamtay tallaabana way qaaday welibana waxay ku darsatay walaalkeed markay ka soo qaaday bahalkii oo sidiisii u qoyeen dee umay dhiibin laakiin yadaa ka qaatay dabadeedna nabigay u diyaarisay calayhi salaau wasalaam dee seedigaa iyo xaaskaaguna isku mid ma isku mid noqon maaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markay u hagaajisay ee u diyaarisay ayuu nabigu isticmaalay calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo xadiidka ku sugan nebigu calayhi salaau wasalaam sida xadiidkani tilmaamayo daqiiqada ka bacdi markuu cadaygaa dhammaystay ayuu alla subxaanahu wa watacaala oofsaday isagoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee nolosha nool ayuu haddana nebigu danaynaya inuu cadaydo oo danaynaya inuu ducaysto oo xasuusanaya dadkii wanaagsanaaye ka horreeyey oo lahaa ilaahayo kuwaa iga dabagee sida nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladiisu waxasilonayd ee uu soo jeeday وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال وxuu yidhi أتyت النبي صلى الله عليه وسلم نبgaan u imi والxاal huوa ystaaku isagoo ku cadayanaya bisiwaakin caday qaala wuxuu ihi وطرفu siwaaki cadayga dacalkiisuna waa xaggiisii hore lagu cadayanay calىa lisaanihi carabkiisa uu saaran yahay yaquulu isagoo leh waa codka qofka matagu soo haya wy ama hunqaacadu soo hayso wasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa wuu ku sugan yahay kaannahu waxaad mooddaa yatahawacu inuu matagayo ama uu hunqaacayo codkiisii buu bixinaya atahawuc waxa weeye waa altaqayu in la hunqaaca weeye ucna waa sawdkii qofkii hunqaacay xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa marka la cadayanayo in lagu xeel dheeraado caday in lagu fogaado oo si xeel dheer loo cadaydo waayo nadaafad baa la samaynayaa markaa in lagu fogaado waxaa kaloo xadiidku faa'iideynaya marka la cadayanayo cadaygu inaanu ilkahoo keliya ku koobnayn ee ilkaha iyo ceridka iyo carabka intaba in cadayga la marinayo oo loo isticmaalayo walibana qolada caafimaadka waxay aada usii adkeeyaan walibana xilliga hurdada laga soo toosoo kale in carabka ilaa halkiisa ugu dambaysa waayo waa ta keenaysa codka keenaysa haddaad carabka xaggiisa sokada aada marinayso dhib male laakiin markaad istiraahdo xagga dambe gaadhsii qofku waxa weeye subaxaa hore oo laga yaabo calooshu inay maran tahay sidii wax matagayuu noqonay cod buu bixinay yatahawa mubaalaqadaasina carabka xaggiisa dambe waxyaabaha ku hadhay iyo wixii ka soo baxaya habeenkii caloosha iyo wax badan oo halkaa isugu tegay ayaa lagu nadiifinaya marka welibana subaxa hore in lagu fogaado cadayga ayuu xadiidku inoo faaideynaya waana masale caafimaad oo aada u weyn wey waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa masaladii aynu soo tilmaannay cadaygu isagoo nadiifina haddana wax dhiba inaanu lahayn masjid in lagu sameeyo gudihii ama dadka hortooda in lagu cadaydo dadka hortooda in lagu cadaydo inaanay wax dhiba lahayn waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam abu muusa oo la jooga ayuu nabiga hortiisa ku cadayanayay mana qarsan nabigu calayhi salaau wasalaam sidaa awgeed ayaa imaamu nasaa sunankiisa xadiidkan wuxuu u baabaysanayaa hal yastaaku limaamu bixadrati araciya imaamku oo nabigaa dee imaam aha ma ku cadayanaya iyadoo shicibku la joogaan marka inagu aynu kasii ballaadhinaynaayo qofkii cadayanayay iyadoo cid kale ay la joogto ama dadka dhexdiisa ma cadayanaya wax dhiba male qaabka unbaa dee la yska oo dee haddaad kaga ucsiiso dadka dhexdiisa matagana lama jeclaa oo lagaa kala yaaco ninkuwaa matagaya waxa weeye sax maa laakiin dee caday iska caadiyo aad ku talax tegay waxa weeye wax dhiba male wax dhiba male ibnu xibbaan baa la mida saxiixiisa wuxuu baabaysanayaa dikru libaaxati lilimaam imaamka in loo bannaynayo an yastaaka bixadrati raciyati idaa lam yakun yaxtashimuhu haddaanu iska ururinay oo isla qabsadeen inaanay wax dhiba lahayn marka culimmada qaar baa waxay leeyihiin markaad dadka dhex joogto ama masjidka gudihiisa oo inta badan dad ay joogaan ma haboona bay yidhahdeen bixadarat innaas walibana daw lmuru'aat dadka haybadda iyo maqaamka u saaxiibka ah, waa looga fiican yahay bay yidhahdeen laakiin taasi xadiidku khilaafsan yahay usluubta un baa la hagaajinaya baabu lmasxi cala lkufayn xanjada lafteeda marka dadku xanjo calaalinaya dee midna waxaa laga yaaba qaab daran buu u calaalinaya waxaad moodaa cunto culus inuu siduu calaalinay midna si yaroo dhimirsan buu calaalinay qaabka unbaa kala duwan marka qaabka haddii la hagaajiyo wax dhiban male baabulmasi cala alkhufayn wuxuu baab u yahay labada khuf in la masaxo can ilmugiirati bni shucbata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga maciisaan ahaa fii safarin safar safarkaasina waa ghaswatu tabuuk oo sanadkii sagaalaad bishii rajab ahayd welibana salaadii subax ka hor ayaa xaaladani dhacday nabiga maciisaan ahaa fii safarin safar fa ahwaytu waxaan u hoobtay oo u foorarsaday lianzica si aan u siiba khufayhi labadiisa khuf faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam dachumaa ka tag fainii anigu adkhaltuhumaa labadayda lugood waan geliyey khufka aahiratayn iyagoo aahira baan geliyey labadii lugoodoo weyse qaba baan khufka geliyey famasaxa calayhimaa kadib nabigu labadii khuf buu masaxay khufku waa sharabaad harag ka samaysa wey oo xilligaa la isticmaali jiray oo ilaa canqowga ama halka ka saraysa dadka u joogay oo waxa weeye xilligaa la isticmaalaya ilaa haddana waa jiraa waa la sameeyaa maas baa laga sameeyaa kaasaa khuf la yidhaahdaa waxaa la mida sharabaadada adag waxa weeye iyagana xukunkooda ayaa la siinaya iyo wixii la mida xadiidku wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay in la masaxo oo halkii lugaha laga maydhi lahaa haddii la xidhan yahay sharabaad adag ama khufayn la xidhan yahay in la masaxayo in la masaxayo in la masaxaana waa mutawaatir wey lahaa xadiidu rafci lilyadayni wاlxawdi wاlmasxi calى اlkhufayn wmima twaatara xadiiثu man kadab wman banaa lilahi bayta واxtasab waru'yat shafaacat wاlxawdu wamasxu khufayni wahadii bacd axaadiista ku timi waa mutawaatir wey imaamu axmed wuxuu leeyahay ilaa toban saxaabi ayuu ka ansaxay nabiga inay ka wariyeen qofka in la masaxo muslimiintuna waa isku waafaqeen waxaan ka ahayn shiicada raafidada nimanka la yidhahdo oo dee hadda shiicada jirtaa haaliban waa raafida wey eraantay kuwa lamidka kuwaasunbaa diiday marka waxay idhaahdeen iyagu ma banaana la masixi maayo adilada ku timi waxay nagaga filan inay mutawaatir tahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa qofku markuu kuf xidhan yahay ee uu soo gaadho lugaha inuu maydho inuu kufkaa bixiyo oo uu maydho iyo inuu masaxo keebaa fadli badan qofku in la masaxa waa ruksa wey waa fududayn marka masale khilaafiya weeye macaziimada oo asalka ah in la qaataa fiican mise ruksada in la qaato sida axaadiista qaar tilmaamayso in allaha yuxibu an tuutaa rukasu kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuh ama kamaa yakrahu an tu'taa maxaarimu waxaa weeye ilaahay wuxuu jecel yahay ruksooyinkiisa in la qaato siduu u necab yahay wuxuu diiday in laga tago ama siduu u jecel yahay wuxuu waajibiyaan la fududay in lala yimaado culimada qaar waxay ka qaateen axaadiistaas ruksada in la culimmada qaarna waxay leeyihin waana sida fiican haddii waxa weeye qofku uu u baahan yahay fududayntaas uu u baahan yahay waxa fadli badan fududaynta inuu qato inuu iskalifa ma nabigu calayhi salaatu wasalaam safar buu ku jiray welibana safar duulaan buu ah bannaan baa la joogaa waxa weeye in la bixiyo oo salaadii subax in la bixiyo oo lugihii la maydho waa hawl wey markaa nebigu wuxuu qaatay dachumaa ha iga siibin buu waan masaxaya kadibna nebigu waa masaxa alayhi salaatu wasalaam marka xaaladahaas oo kale welibana hadda jiilaalkiiyo xilligii dhaxantaynu ku jirnaa haddaad qof xidhan taha ama sharabaada adag oo shuruuddii buuxsaday qofku inaanu isku kallifin inuu bixiyo oo biyaha qabo uu ku maydho ee fududayntaa inuu qaato uskama so inuu masaxo waayo waxay leeyihin culimadaasi waxay u ekaanaysaa markuu iskalifayo fududayntii ilaahay u fududeeyey inaan u baahnay ayaa laga dareemaya laakiin hadday u fudud tahay waxaa u fiican inuu iska bixiyo oo u maydho ayaa u fiican xadiikan aynu ka faaidaysanayn xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa qofkii inaan la kala qaadin oo waxa weeye mar hadduu khuf yahay la xidhan yahay la isticmaalayo dalool yar hadduu yeesho ama ceebo yar yar uu leeyahay wax dhiba inaanay lahayn waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa khufka marka la masaxayo waa in markii la xidhanayay weyse qab lagu xidhay oo qofku isagoo weyse qaba inuu sharabaadadaa xidhay ama khufkaa xidhay bilaaweyse hadduu ku xidhay waa inuu bixiya oo u maydha laakiin waa weysaystay kadibna waa xidhay weysadii baa ka jabtay markaa dambe waxaa loo ogol yahay inuu masaxo sida xadiidku tilmaamayo waayo nabigu wuxuu ku cileeyey inuu masaxo wuxuu ku cileeyey fainii adkhaltuhumaa aahiratayn waxaan waxa weeye cagaha geliyey qofka anigoo weyse qaba ayaan geliyey marka waa in la weyse qabaa marka waxa weeye la xidhanay weyse qabkaasina waa an yakuuna bacda kamaali ahaara weysada waa in la dhammeeyo weysada marka haddii lug aad maydho aad geliso dee weysadii ma dhammaystirna lugtii kalaa dhiman waa in labada lugoodba la maydhaa weysadiina la dhammeeyaa kadibna la xidhaa sharabaadadii ama khufkii la xidhaa markay weysadu kaa jabto ayaa waxa weeye la masaxaya taana xadiidkaynu ka faaidaysanayn xadiista kalena axkaam bay noo sii tilmaami doontaa insha allahu taala an xudayfata bn اlyamaan radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sal اllahu alayh waslm nabiga maciisaan ahaa fabaala nabigu waa kaaj fatawadaa waa weysaystay nabigu calayhi salaau wasalaam waa masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf mukhtasaru ay xadiiu mukhtasar waa xadii lasoo gaabiyey xadiikan xudayfat bnu lyamaan riwaayaadkiisu waa badan yihin waa xadiikii tilmaamayey أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى subaadaةi qowmi fabaala qaa'ima qole kudaafadood buu nabigu tegay calayhi الsalaaةu wasalaam xaafad ama qolo meel degan meesha ay qashinka isugu geeyaan ayuu nebigu isagoo taagan ku kaajay nebigu calayhi الsalaau wasalaam oo loo daliishaday jawaazu اlbawli qaa'iman oo dadka qaar baa sara joog buu ku kaajay waa shuqul odhanaya salam yuu gaaloobay ya way bannaan tahay haddii waxaa weeye qofku uu u baahdo laakiin waa asal ahaan way bannaantahy hadduu iska ilaalinayo kaadidaas inay kusoo dulduusho wax dhiba male waa xadiidkaa weey wuxuu uhi nabigaan la socday calayhi salaau wasalaam kadibna nabigu waa kaajay isagoo taagan kadibna waa weysaystay nabigu calayhi salaau wasalaam labadiisii khufna nebigu waa masaxay shiikhu waxa weeye siduu wax u wadaa waa si cajiib la wey xadiidkii hore fii safar buu ahaa marka wuxuu daliil u ahaa marka safar lagu jiro in la masaxayo xadiidkanina waa magaalada gudihiisa nebigu safar ma ahayn marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan almasxu fi اlxadar qofku isagoo aan musaafir ahayn inuu samaynayo labadiisa qof ama labada sharabaad inuu maseexi karo magaalada iyadoo la joogo waxay ku kala duwan yihiinun jacala nabiyu sala allahu alayhi wasalam xadiidkii cali ee muslim ku yimi saxiixu muslim jacala nabiyu sala allahu alayhi wasalam alaaata ayaami walayaaliyahuna lilmusaafir wa yowma wa leylata lilmuqiim musaafirkuna saddex maalmood iyo saddexdooda habeen buu haystaa muqiimkuna maalin iyo habeen weeye muddadiisu muddadoon bay ku kala duwan laakiin masale ahaan waa isku mid wey almasxu cala alkhufayn axkaamtiisu waa badanta marka inta saxiixaynka ku timi ee ku cad masalada bukhaariyo muslim isku waafaqeen waa intaa weeye waktiga waxaa sheegaya xadiidka muslim axkaam badan oo kalena buluuqaya baynu ku gaari doonaa oo inoogu iman doonaan insha allahu tacaala marka si aynu nidaamka u ilaalino dee baabulmasax alkhufeen wixii laga shooga dhon geli mayno inta xadiidku sheega baynu ku kaaftoomayna baabun fi lmadyi waayri wuxuu baabu yahay madiga iyo waxyaabaha la midka ah ee weysada jabinaya baabkan lagu sheegiy can caliy bni abi aalibin radia allahu tacaala can qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa rajula nin baan ah madaa'an madigu ku badan yahay waynu macnayn doonaa fastaxyatu waan ka xishooday an asala inaan weydiiyo rasuul allahi sal allahu alayh wasalam limakaani ibnatihi inantiisa booskay iga joogta darti ayaan u weydiin waayey laamtu waa tacliil faamartu waxaan amray almiqdaada saxaabiga miqdaad la yidhaahdo ibna alswad waxa weeye ibn hadda waa in hamzatulwasliga la daayo wey qaacidadu waxay ahayd baabulimlaha ibna hadday dhacdo laba calam in alifta la xadfo almiqdaad dhawaaq waa la xadfaya laakiin qoraalkaynu ka hadlayna laakiin sidaynu mustalaxii ku soo marnay aلtabani ibnulswad ninka miqdaad dhalay ma aha xaaladda la xadfayaana waa xaaladda meesha aabbaha lagu sheegay wey aabbaha lagu sheegay cabdullahi ibnu cabaas oo kale laakiin ninkan waxaa la yidhaahdaa aabbihii camr alkindi baa la yidhahda almiqdaad ibni camr alkindi alswad ibni cabdiyaguuth azuhrina tabanaah waa ninkii korsaday wey marka man nusiba ilaa gayri abiihi waataynu soo marayn waa raggii aynu tusaalaynay buu ka mid ahaa faamartu waxaan amraa miqdaada bna alaswad waa miqdaada bna camr fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu ihi nabigu yaqsilu waa maydhayaa dakarahu xubintiisa wayatawada'u waana weysaysanaya walilbukhaariy waxaa u sugnaaday isil maydh dakaraka xubinkaaga watawada weysayso walimuslimin waxaa u sugnaaday tawada weysayso wandax maydh farjaka xubintaada maydh baabkan shiikhu wuxuu baabaystay almadyu ama almadiyu labadaba waa bannaantaha almadyu in la khafiifiyo ama almadiyu daalka in la hoos dhigo ya'dana la shado waana biyo jilicsan oo qofka marka dareenkiisu kaco waxa weeye ka soo baxa biyo isjiidanaya oo jilicsan oo qofka marka dareenkiisu kaco ka soo baxaya isagoo aan dareemayn yacni sida manida aan macaan uga soo baxay si khafiifa ah u soo baxay waxaana la ysku waafaqsan yahay najaase inuu yahay inuu najis yahay iyo waayruhuna shiikhu wuxuu uga jeedaa waxyaabaha kale weysada jabinaya iyo masaaisha kale sunan fira iyo wixii la mida aw ah, inoo tilmaamayo indax annadx waxaa loo isticmaalaa rushaynta waxaa kaloo loo isticmaalaa maydhidda hadda waxaa looga jeedaa maydhiddaa looga jeedaa waayo alfaadda qaarna waxaa ku yimi indax xubintaada maydh qaarna waxaa ku yimi isil waa isku macna wey xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kow madigu inuu najaaso yah waana laysku waafaqsanyi oo ay tahay in layska maydho ma khasabaa in biyo layskaga maydho mise waxa weeye dhaguxu waa ku filan yihi istijmaar in la sameeyo culimmada qaar waxay leeyihiin maya isaga biyo unbaa lagu maydhaya kaadida dhagxu ka gudaya istijmaarku laakiin isaga ka gudi maayo isaga ka gudi maayo laakiin raajixu istijmaar isagana waa lagu samaynayaa waayo boolka waxba kagama duwanaan waa dareere isku meel bay ka soo baxaan xukunkuu baxo ayuu baxaya wax dhiba male masalada labaad aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku inuu ka warbixiyo wax laga xishoodo caliy bnu abi aalib wuxuu ka sheekaynayaa madigu inuu ku badnaa madigu inuu dee batana dareen badnaan baa keenaysa oo wax laga xishoodo laakiin dee xukun buu doonayaa inuu inoo faa'iideeyo masalada ka dhalanaysa wax dhiba mari waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa qofku inay u bannaan tahay inuu cid u wakiisho su-aasha culimmada la weydiinayo oo qofkii ay khusaysay aanay khasab ku ahayn fasaaluu ahla dikri isagu inuu weydiiyo ee cid uu wakiilan karo laakiin waxaa shardiga ciddaa uu wakiilanaya su'aashiisa inay fahanto fahmi karto oo si fiican u gudbinayso jawaabta la siiyeyna aanay isku dabagediyeyna uu fahmayo iqana uu yahay oo haddii dee lagugu soo dhiibay waa xalaal aan ku odhanayn waa xaaraan aan kugu jiqsiinayn iqana uu yahay wax dhiban male waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanayaa qof keliya xukumka uu sheego iyo xadiidka uu sheego in la qaadanayo waayo cali wuxuu ku camal falay miqdaad warkii uu nabiga uga keena calayhi salaatu wasalaam isaguo nabiga kama maqal qabuulu khabari waaxid axaadiista loo daliishanaya ayuu ka mid yahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa madiga in laga maydhayo jidhka iyo meel kastoo uu gaadhaba meesha uu ka soo baxay ayaa asala in la maydho meeshuu ka soo baxayna waa la garanay sida kaadida meesha uga soo baxday la maydhay laakiin waxaa la tilmaamay wixii ka ag dhowaana iqsil dakaraka xubinkaoo dhan in la maydhay riwaayadka qaar waxay sheegayaan ilaa xininyaha xitaa in la maydhay in la maydhay laakiin jumhuurtu waxay qabaan inuu kaadida la mid yahay intii kaadida la maydhayay ayuunbaa waajiba in la maydho inta kalena waa sunna weeye waa la jeclaysanaya waa kamaalu ahaara culimada qaar baa waajibinaya xubintoo dhan in la maydho laakiin raajixu waa sidaa jumhuurku ay qabaan oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin waxyaabaha loo wada maydhayana waxaa ka mida baa la yidhi macalxiniyihii loo wada maydhayo qofka dareenkiisa in la dejinayo la qaboojinayo oo meesha lafteeda la dejinayo ayaa xikmadaha ka mida haddii waxa weeye qofku uu waayo intuu dareemo kadibna markuu is-eego xubintiisa uu wax ka helo laakiin marada uu waxba ka waayo maradii wax la taabta uu ka waayo waa macfi wey waa macfi hadduu ixtiyaad sameeyo aaggaa u maydhana dhib maleh laakiin sida shaaficiyaduna ay qabaan waa najisin laa yudrikuhu araf najaaso aan ishu qabanayna waa macfi wey mar haddii raadna la waayey waxa weeye welibana dee duruufta inta badan dhacda welibana sida badan dhallinyarada ku dhacda waxa weeye wax dhiba waxa weeye male inuu sidaa ku tukado xubintiisa unbuu maydhayaa intii kaadidii la maydhaya ayuu maydhaya an cabaad bni tamiimi an cabdilaahi bni zayd bni caasimin almaaziniyi radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi shukiya waa looga ashtakooday ila nabiyi sala allahu alayh wasalam cidda ashtakoonaysa waa cabdullaahi bni zayd ibni caasim laftiisa wey annahu shakaa baa riwaayadka qaar ku yimi arajula nin baa looga ashtakooday xaalkiisa yukhayalu ilayhi la moodsiinayo annahu yajidu shaya wax inuu helayo fi salaati salaada dhexdeeda qaala wuxuu uhi nabigu laa yansarif yaanuu gadoomi oo salaada ka bixin xataa yasmaca ilaa uu ka maqlaya sawtan cod aw ama yajida uu helaya riixan ur uu helayo xadiidkani wuxuu tilmaamaya waxyaabaha weysada jabiya waxaa ka mid a ah qofka neeftu inay ka soo baxdo marka salaada dhexdeeda waxaa dhacda qofku markuu sujuudo shaydaanku inuu waswaasiyo oo xaggiisa dambe uu afuufo oo laydh qabow uu xaggiisa dambe ka dareemo dabeedna uu iraado waxbaa kaa soo baxay shaki uu ku yimaado walibana dadka waswaasku ku badan yihi ama calooshiisu ay sanqarhayso laakiin aanay waxba ka soo bixin marka sanqadha caloosha ka baxaysa uu u maleeyo qarqarada inuu u maleeyo inay wax ka soo baxeen wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qaacido weyn oo waswaaska lagu daweynay salaada ka bixi maysid haddii aad shakido ilaa aad maqasho codka neefti ama urteedu ay ku soo gaadho hadday bilaa cod tahay ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii siyaabo kale aad ku ogaatana urna aad weydo cod toos loo maqlayana laakiin aad dareento hawo kaa soo baxaysa siyaabo kaloo de laakiin yaqiin oo hubaala aad ku ogaatana waa la mid labadaa kuma koobna waxaa looga jeedaa un yaqiintii aad hubtay inaad weyse qabto waxaad uga guuraysaa yaqiin iyo hubaal kale aad uga guuraysa waana shanta qaacide waaweyn ee fiqiga lagu dhiso alfiqhu mabniyun calaa qawaacidi khamsin hiya alumuuru bilmaqaasidi wbacdaha alyaqiinu laa yuzaalu bishaki fastamic limaa yuqaalu watay yidhaahdeen waa qawaacidda waaweyn haddii yaqiini timaado shaki laguma zuuliyo yaqiintaad ku taagnaanaysa waxaa ka dhalatay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan asalku xaalku sidii la ogaa waa inuu baaqi ku yahay shakina waa inaanu kaa kaxay marka aad waxay ayaa aad u anfacaysa waxaa kaloo xadiidkaynu ka faa'iidaysanaynaa mashaakilka soo wajaha saxaabadu inaanay la xishoonayn ee nabiga ay weydiinayeen calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya welibana alabatulcilmiga wixii cilmiga ku saabsan inaan laga xishoon walaa yacuqanka alxayaa can alabi wاlkibru wabdul maa tufaadu waktubi laa yatacalamu اlcilma mustaxyin walaa mustakbir inaan laga xishoon masaaisha diinta iyo barashadeeda inaan laga xishoon an umi qays binti mxsan alsadiya anaha iyadu atat waa la timi bibnin laha wiil ay dhashay oo sagiirin yar bay keenta oo lam yakul iطacaama cuntada aan bilaabin oo aan cunin bimacnaa aan ku kaaftoomin ilaa rasuuli laahi sal اllahu faajlasa waa ku fadhiisiiya fii xajrihi laabtiis luqada afsaxa ah waa xaada in la fadxiyo xajrihi dhabtiis xijrihi la hoos dhigaana waa banaanta culimada qaarna sida ibnu siida wuxuu i waa muallad xujrihina waa la odhan karaa xaada waa la daminay laakiin afsaxu waa xajrihi dhabtiisuu ku fadhiisiiyey fabaala waa ku kaaja ilmihii yaraa calaa awbihi nabiga maradiis fadacaa nabigu waa u yeedhay bimaain biyo ayuu u yeedhay fanadaxahu waa ku rusheeyey walam yagsilhu ma maydhin wacan caaishata أم umm lmuminiin radia الله tacaala canha qaalat waxay tihi utiya waa loo keenay rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam bisabiyin wiil yar baa loo keenay fabaala waa ku kaaja calaa thawbihi maradiis fadacaa waa u yeedhay nabigu bimaain biyo faatbacahu iyaah waa raaciyey walimuslim waxaa ku yimi faatbacahu bawla kaadidiisuu raaciya biyihii walam yasilhu nabigu ma maydhin calayhi salaau wasalaam waxaynu isu raacina sidaynu arkayno waa isku waxa weeye mid weeye labada xadii xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa koow nabiga calayhi salaau wasalaam dulqaadkiisa iyo dabeecad wanaaggiisa oo nabiga calayhi salaau wasalaam sida badan ilmaha madiine ku dhalanayay inta loo keeno ayaa nabiga la odhanayay u ducee waxa ugu horeeya afkiisa gelayana timir uu nabigu calaaliyey ayuu ciridka nabigu gacantiisa kaga dhajinayey uu u ducaynayey intaasaa la danayni marka de waa la ysu tilmaamo magaaladuba ila maalin walba dad baa dhalanaya waa loo keenay waana ku kaajayey kii koowaad markuu ku kaajay muu odhan waan iga daaye waa igu kaajayaane xafaayadna berigaa lama hay ila hadduu xafaayin xidhan yahay dhibba male maantaba waa la yska haynaya markaa nebigu calayhi salaau wasalaam isagoo og inay ku kaajayaan ayuu haddana dhabta ku qabanaya nebigu calayhi salaau wasalaam ee fadligiisa iyo dabeecaddiisa iyo dulqaadkiisay ku tusaysa masalada labaad ilmaha yar ee cuntada aan ku kaaftoomin waxa weeye bimacnaa cuntada aan bilaabin ee caanaha ku kaaftoomay caanuhu ku filan yahay ee cuntada ay u tahay oo inta badan laba sano markuu ka yaryahay ah laakiin hadduu ka hor xitaa cuntada bilaabo uu ka baxayo waayo ciladu waa inaanu cunto bilaabin wey hadduu cuntada bilaabo xataa hadduu sanad yahay oo cuntadii uu la qabsado ku kaaftoomo waxa weeye waa laska maydhay waa la yska maydhay marka daabitku waa cuntada wey aalibanna waa laba sana wii ka yar waa laba sana wixii ka yar in kaadidiisu ay nijaaso tahay masaladaasina waa ijmaac bacdu daahiriya laga sheegay mar haddii la rushaynayo aan la maydhayn kaadida kaadidaasi inay daahir tahay laakiin waa daciif ijmaac baa lagu soo naqliyey qolyaha odhanaya daahiriyada ijmaaca lama tixgeliyo kale ijmaac bay ku soo naqlinayaan in waxa weeye ay najis tahay laakiin waa najaasa la fududeeyey masalada kale laga faa'iidaysanayaa bisabiyin sabiyati lama odhan bibnin baa layihi bibnati lama odhan waa wiilasha waa wiilasha wey gabdhuhu kuma jiraan waana kaadida waxyaabaha kale kuma jiraan hadduu saxaroodo waa la ska maydhay laakiin waa kaadida wey oo keliya waana wiilkii bukhaariya muslimna kuma iman in la caddeeyey wiilka iyo gabdhaha in la kala sooco wiilkii unbaa la sheegay oo ficila laakiin sunanta waxaa ku yimi yuqsalu min bawli ljaari min bawli lghulaam wa yurashu min bawli ljaariya yurashu min bawli lghulaam wa yuqsalu min bawli ljaariya wiilkana waa la rushaynayaa inantana waa la yska maydhaya marka maxaa lagu kala qaaday cilooyin badan bay sheegaan wiilkiibaa la jecel yahay ama inanta wiilka kaadidiisu way duulduushaa inanta ma duulduusho way kulushahay iyo way qabowdaha waxyaaba badan baa la sheegaa laakiin innaga waxaynu ku kaaftoomaynaa nebigu waa kala qaaday calayhi salaatu wasalaam wiilkana waa la rushaynayaa aan cuntada bilaabin inantana waa la yska maydhaya dadka waaweyn an anas bni maliki radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi jaaa waa yimi acraabiyun baa yimi nin baadiyaha ka yimi fabaala waa ku kaajay fii aa'ifati masjid masjidka dhinaciisa ama koonihiisuu ku kaajay fasajarahu naasu dadkiibaa ku qayliyey oo u diiday fanahaahum nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ka reebay falamaa qadaa markuu kaadidiisa amara nabiyu sal اllahu alayh waslm nabigu wuxuu amray bidanuubin wadaan oo min maain biya ah fauriqa calayhi waa lagu shubay meeshii uu ku kaajay xadiidka masaail badan baynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mida kow kaadidu inay najaaso tahay in badan soo tilmaanay waayo waa taa biyo la raacinayo la yska maydhayo waxaa kaloo waxaa weeye laga faa'iidaysanaya masaajidada in laga ilaaliyo qurunka iyo najaasaadka nadaafadeeda la ilaaliyo amara nabiyu salى اllahu alayh waslama bibinaaءi اlmasaajidi fi duur wa an tunadafa wa tutayib wuxuu nabigu amar ku bixiyey xaafadaha masaajida in laga dhiso oo la nadiifiyo nadaafadooda laga shaqeeyo oo la bukuuriyo la udgooneeyo ayuu nabigu amar ku bixiyey alayhi الsalaau wasalaam xadiidkana waa ka mid oo dadkii ku qayliyey nebigu calayhi الsalaau wasalaam inkiraadda ay ku inkireen ma diidin laakiin qayladaa ay ku qayliyeen iyo qaabkay u inkireen ayuu nabigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu amar ku bixiya markiiba in la maydho waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya dhulkii haddii najaasa gaadho inaan la odhanayn ciiddii ha la qaado ama meeshii ha la gooyo ama sidana ha la yeelo waxaa ku filan biyo badan in lagu shubo oo la qiyaasaya biyahaasi inay tagsiinayaan najaasadii urteedii iyo caynteedii iyo wixii la mida ayaa ku filan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa si deganaansha ku jiro in wixii munkara loo inkiro dadka marka wax la barayana si aan xanaf lahayn oo aan hiif iyo dagaal lahayn in dadka wax loogu sheego wax loo baro waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya laba dhib meesha hadday ku kulmaan waxaa la qaadanayaa dhibka sahlan waayo ninkaa haddii la didin lahaa dee iyadoo kaadidii ka da-ayso ayuu dabada u qaban lahaa ilaa uu albaabka ka baxayo dabeedna waxay noqon lahay dhul badan in biyo lagu shubo laakiin inuu hal meel kaadidiisa ku dhammaysto oo meel kalena aanu ku dulduulin halkaa meelna aynu baaldi ku shubno ayaa ka sahlan isagoo kaadidii ka socota in la eryeedo dabeedna kaadidu ka dulduusho isagana dhibaato la soo gaadhsiiyo marka laba mafsado nin dee masjidkii ku talleejinaya in la eegtaana waa dhib in waxa weeye lagu bargooyo la eryadaana waa dhib kale marka labada waxa sahlan inuu dhammaysto kadibna meeshii la maydho isagana la baro ayaa labada sahlan haddii kale mafaasid baa ka dhalanaysa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh sharax badan buu inooga baahan yahay wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم